alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsal اllah wslm cla sayidina mxamedi wcla alih wsaxbihi ajmaciin alsmu almuctal اlآkhir walan almaqsuuru waaxwaal craabi alamila naja اlfatى min algarq ضاعت العصا نال الأذى شمت بي العدا نجيت الفطى من الغرق أضعت العصا منعت الأذى لا تشمت بي العدا رضيت عن الفتى اتكأت على العصا سلمت من الأذى انتصرت على العدا waxaynu ku jiray alicraabu almuqadar waxaa la dhahdo ama alcraab taqdiiri alcraab ataqdiiri aw almuqadar waxa weeye waa saddexdii nooc ee icraabku ka koobnaa alcraab allafdi oo ah icraabka u horeeye laga bilaabo markaynu lahay dahaba muxamadu maala kharaja caliyun marka sidaa la dhahdo icraabka muuqda weeye daahirka waxaa la dhaha alicraab lafdi icraabka labaad waxa weeye waaynu soo qaadanay alicraabu almaxalli ama labada ka waxaa geli kara alicraabu taqdiiri u yar adagyaho dib buu u dhigay laakiin kaasaa ku xigi kara ka labaad wuxuu noqonaya lacraabu taqdiiriga ku jiro lannu icraabka lafdiga ah ee daahiraya sida muxamadun icraabkeyga kelmadda muxamed ama yadhabu kelmaddaas icraabkeyga waa icraab lafdia nooca labaad ee icraabka labaad wuxuu noqonaya alcraab ataqdiiri lannu wuxuu ku saabsan yahay isaguna eh, waxyaabihii wax lagu qadaray laakiin mucrab bay wadayihin muusa iyo ciisa iyo alqaadi iyo yakhsha iyo yadcuu iyo yarbi iyo kuwaasi laftoodu waa icraab waa kelmadihii mucrabkaa alicraabu allafdi waa icraabka daahirka alicraabu taqdiirina waa icraabka muqadarka aynu ku jirno maalmahan waxa weeye labadaasiba waxay ku saabsan yihiin kelmadda mucrabkaa ee akhirkeedu isbedelo ayaa midna icraabku ka daahira midna icraabka lagu alcraab اlmaxali waa icraabka nooca saddexaade wuxuu ku saabsan yahay isagu kelmadda mebniga kelmadda mebnigaa sida loo icraab wey haddii maala saynu soo maray haulaai ay noqoto faacil waxaa la odhanaya fi maxali haddii ay mafcuulun bihi dhacdo waxaa la odhanaya fi maxali haddii xarfu jar soo galo haulaai waxaa la odhanaya fi maxali marka kelmad mebni ah oo akhirkeega waanu isbabedelayn markay dhacdo fii maxali rafcin fii mowdici rafci ama fii mowdici nasbi ama fii mowdici ljari ama fii mowdici ljasmi sida loo icraabo ayuu ku saabsana alicraab lmaxali marka waa shayga mabniga kelmadda mabnigaa sida loo icraab waayahay alicraabu taqdiiri baynu ku jira alicraabu taqdiiri wuxuu u badan yahay kitaabkeennuna ku koobo ku gaabsaday xuruuf cila alraabu taqdiiri eraabku inuu muqadar noqdo waxyaaba keena waxaa ka mida ah xuruuf cila akhiru lkalima oo noqdo xarfu cila wuxuu keenaya eraabka inaanu daahirin oo xarakaadka aan kelbadda ka daahirin bay keenaysa waxaynu soo maray ficiladii ficilkii mudaaric lannu ficilada waxaa mucraba ficilka mudaaric ayaa ka mucraba ficilka mudaaric ee eraabkiisu lagu kala baxaya markuu mucrab yahay ima lafdi ima taqdiiri inuu ka aahiray craabku sida yadhabu yakulu yashrabu ama yadhabuuna yakuluuna yashrabuuna kuwa craabkugu waa aahir lan xaalatu nabiga waxaad odhanaysaa lan yadhaba hadduu afcaalu amsa yahay ina lan yadhabuu midna waa mansuubun biاlfatxa midna waa mansuubun bixadfi nuun markaad jasminaysa waxaad ohanaysaa lam yadhab midna waxaad ohanaysaa lam yadhabu mid waa majsuumu bisukuun midna waa majsuumu bixadfi nuun yani xadfu nuunka iyo arrimahaasi matn ajrumiya ajrumiyada kitaabka ajrumiya lagu soo qaato waayahay waxa weeye yadhabu haddaynu ku qaabsanay intaynu inagu kitaabka ku soo qaadanay yadhabu icraabkaygu waxa weeye lafdi lannu marka la godayo waa lan yadhaba marka la godayo waa yadhabu marka la nasbinayo waa lan yadhaba marka la jasminayana waa lam yadhab icraabkiisu waa lafdi ficilka mudaaric icraabkiisu taqdiiri yahaynu soo qaadan xuruuf اlcila markay u dambeeyaan alأlif wاlwaaw wاlyaa yascaa yakhshaa iyo iyo maala yahdi ama yarmi yascى yakhsha labadaas waa muctalu biاlأlf yadcuu yarjuu waa muctalun bilwaaw yarmi iyo yahdina waa muctalun bilya kuwaas waxba lagu qadaray ficilada mudaaric ciraabkoogu wada daahir maahy lann xuruuf meesha fadhi xuruuf sababta wax loogu qadaraya maxay maxaa wax loogu qadaraa xarfu markuu aakhirku xarfu cilaya alifta maxaa wax loogu qadaraa xarakadu ka daahir weeda alifta التacadur waday adana sababta loogu adara maxay tahay ama cilada loogu adara aiqal xarakada ku culus ceybta waa tacadur macnihiigu waxa weye lama xarakayn karo laa taqbalu xarakaat wawdiyaya adana waa iqal macna dalika waa la xarakayn karaa laakiin xarakadu waxay keenaysaa culays iqal fi lisaan bay keenaysaa in layska daayo ayaa magaranaysa ama aan la xarakayn ayaa ka fudud ficilka mudaaric aynu soo maray laba darsi baynu ku qaadanay ku noqon maayo laakiin wuxuu iskugu jiray wax ee alqaabkiisa hal xaaloo ka mida lagu qadaro iyo wax laba xaaladood lagu qadaro yani kelmadda icraabkaygu waa saddex xaaladood hadday ismi tahay alrafc walnasb waljarri wey xaalat rafci inay taagan tahay iyo xaalat nasb ama xaalat ljar haday kelmadu ficil tahay sida ficilka muaarc aynu soo marayna waa saddex xaaladood xaala raac wa xaala nasb wa xaala jasm saddexdaa ficilkii wowda ku bukay maala yadcuu ama ficilkii yada lahaa yarni saddexdaa xaaladood maxaa lagu qadaraya xaala racigo keliya xaala rafcigo keliya ayaa yadcuu iyo yarmii waxaa lagu godaa damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha aiqa xaaladaaso keliya lagu qadara xaalat rafci marka la nasbinaya ka war yadcuu iyo yarmii lan haddii la geliyo way ka daahiraysa lan yadcuwa iyo lan yarmiya fatxatun daahira wey wax muqadari ma jira haddii la jasminaya ka waran marka la jasminayo xadfu xarficila lagu jasminaya kaasina waa daahir lam yadcu iyo lam yarmi marka ficilkii ku bukay wowda iyo ficilkii ku bukay yada labadaba waxaa lagu qadaraa saddexdooda xaaladood xaalad keliya lagu qadara oo xaalatu rafciga xaalatu nasbi fadxadu waa daahir xaalatu ljasmi xadfu xarficila lagu jasminaya isaguna waa daahir maxaa soo haray ficilkii alifta lahaa yakhshaa imisa xaaladood baa lagu qadara isaga saddexdiisa xaaladood laba lagu qadara jismahoo keliya wax daahira jira xaalat ljasmi oo xadfu xarficila lagu jasminaya yakhshaa lam yakhsha xaalat rafcigii damat muqadarat cala alif manca min duuriha tacadi yakhshaa xaalat annasbina waa fatxatu muqadarat cala alif lan yakhshaa waayahay alismu lmuctalu laakhar halkaa ficilkii muaaric baynu kaga soo baxnay raabkiisu taqdiiriga ah ama muqadarka ah halkanna wuxuu waxay labada sheekh kaga warramayaan raximahum llahu tacaala asmaada wixii wax lagu qadaro laba nooca asmaada ka mid ay soo qaadanayn alismu lmuctalu laakhir waa laba nooc almaqsuur iyo almanquus aynoo soo socdo labada noocba waa alsm ismibaa marka laga waramaya maaha ficil muaaric labaduba waa muctalu aakhir xarfu u dambeeya noocan kan aynu qaadan doonno iminka maqsuurka laydhaa waxaa u dambeeya alif muusa ciisa layla mustafa alcasa alfata alada alcida alifaa u dambaysa marka waa muctalun bilif noocaynoo soo socdanaya u dambaysa alqaadi addaaci alraaci alraami alhaadi kaasina waa muctalun bilyaai ismigu ma laha muctalun bilwaawi ma laha samarkita muctalun bilwaawi haddii kale waxay noqon lahayd saddex nooc mid muctalun bilalifa sida nooca almaqsuur aynu ka qaadanayno muctalun bilyaa darsiga inoo soo socda alqaadi alraaci nooc saddexaad baa jiri lao la dhaa maxay muctalun bilwaawi asmaada kuma jiro ficilada ku jira sooma ficilada ku jira saddexda xarf ficilaba ficilad way lahay yakhshaa oo alifa yadcuu oo wawa iyo yarmi ama yahdi oo yahay saddexdaba way lahay ficilka mudaar asmaadu laba noocoo kaliya wey muctalku almaqsuur iyo almanquuska inoo iman doono marka almaqsuuru axwaalu icraabi almila naja alfataa wiilkii wuxuu ka badbaaday min alaraqi araqii buu ka badbaaday inay biyuu maasheeyaanoo ayuu ka badbaaday daacat alcasaa waxaa daacat waxaa lumay alcasaa ushii way luntay naalanii waxa soo gaadhay aladaa dhib baa i gaadhay amita bi waa igu wiirsaday waa igu farxay dhibtii soo gaadha waxaa ku farxay alcidaa cadowgii baa ku farxay cadowgii baa igu wiirsaday marka qofka dhibaata ku dhacda u idhaa cadowgu baga idhaa way ku dhacday shamita bi alcidaa miaalka koobaad naja alfataa min alharaqi najaa wuxaa badbaaday alfataa wiilkii min alqaraq buu ka badbaaday najaa waa ficlun maadin najaa yanjuu sida dacaa yadcuu wey rajaa yarjuu najaa waa ficlun maadin ficil maadiguma mabni buu ahaa mise mucrab mabni buu ahaa ficlun maadin mabniyun calaa maxaa lagu banaynaya sheega ficilkan wixii lagu banaynaya ficlun maadin mabniyun soo maynaa soo qaadan waxallo waxa ficiladii mabniga ahaa lagu banaynayo dib ficilku maadi ee waxa lagu banaya waa soo qaadan saddex xaaladood midkoodun bura mabniyun cala asukuun mabniyun cala alfatxi mabniyun cala adam hadduu maadi hadduu amar yahay afar xaaladood midkood bu ahaa hadduu ficil mudaaric mabniya yahay laba xaaladood midkood ba soo qaadan xawaalul binaa ficilladii la bineeyay axwaashoodii waynu soo qaadan najaa hala sheego wuxuu ku binaysay ficlun maadin mabniyun cala alfatxi mise cala adami mise cala sukuun cala asukuun cala sukuun imse cala sukuun tiri cala sukuun imse tiri cala sukuun waayahay al sukuun ala dami horta ma noqon karo soo saddex xaaladood ma lahayn ficilmaadu ala dami ma noqon karo mabniya cala dam lanna waaw jamaca la xidhiir ficilmaadiga waxaa mabniya cala dami noqdaa ida tasala bihi waaw jamaca dahabuu akaluu sharibuu qarau wahuna lam tatasil bihi waaw jamacati kolkaa mabniya cala dami maaha saddexdii xaaladood xaalad ba kaa baxda mabniya cala sukuun iyo mabniya cala fatxi baa soo hadhay mabni al ukun iyo mabni al ukun bay la tahay naja ficilka akhirkiisu sukunsaya soma soo ma reebna akhirkiisu naja marka maynaan ogeyn mabni al sukun markuu daraba yahayna mabni al fatx jalasa uu kordhigay mabni al fatx naja iyo dacaa markuu reeban yahay mabni al sukun in la dhaw soo saama mise qaaciday lahayd mabni al sukun qaacidaday leedahay waxa weeye ficil maadigu wuxuu noqdaa mabniya cala sukuun saddex xaaladood midkood markuu yahay saddex xaaladood oo keliya maaha wixii kaasoo warbaxaba inaad inaad odhanaysa mabniya cala sukuun inay la xidhiidho attaa lmutaxarika oo aad tidhaahdo daraba darabtu akala akaltu ama akalta kharaja kharajtu kharajta attaa lmutaxarika inay la xidhiidho halkan marka lala xidhiinaya najaha waxaa la odhanayaa najawtu najawtu dacaa marka taabaa lala xidhiidha waxay noqonaysaa dacawtu rajaa haddii lala xidhiidha waxay noqonaysaa rajawtu cafaa haddii lala xidhiidho waxay noqonaysaa cafawtu marka taadii lama xidhiidho ataa lmutaxarika ama waa inay nuun nusba la xidhiidho siuu mabniuc cala sukuun u noqdo oo la dhahda najawna ama dacawna waana la xidhiidha naa adaalatu cala alfaacil oo la dhaa najawna dacawna saddexdii mid kamida miya la xidhiidha ataaw lmutaxarika nuunu niswa iyo naa adaalatu cala alfaacil najaa ficilka miya saddexdii la socda saddexdii midna lama xidhiidha saddexdaa keliya haddii yani saddexdaasi mid kamidii haddii uu ficil maadiga la xidhiidho ayuu ficilmaadigu noqonaya mabniy cal sukuun ficilmaadi mabniya cala sukuun haddii la sheego waa in saddexdaa midkood laga helo ama taawul mutaxarika waa inay meesha taallo ama ay ku jirto ama waa inay nuunu niswa jirto ama waa inay jirto maxay maa daalatu cala alfacil waa ina la xidhiiro wixii saddexdaa aanay la xidhiidhin lama odhan karo waa ficilmaadi mabniyun cala sukuun lama odhan karo maaha sukuunku kolba wixii ka soo horbaxa inaad eegto laakiin qaacidada la raacaya maha mabniy cal sukuunna maaha lan saddexdii lama xidhiiri mabniya cala damina maaha lan waawljamaca lama xidhiiri maxaa soo haray naja muxuu noqonaya mabniya ayn alfatxa baa ku xigaysa marka waa mabni cala alfatxi laa shaka fi dalik ficlun maadin mabniya cala alfatxi weeye lan waawljamacu lama xidhiirin mabniya cala dami buu noqon lahaa haday la xidhiidho lamiir rafcin mutaxarik baa la dhaaye nuun niswa iyo tawl mutaxarika ah ama tawl faacil iyo na adaalatu cala faacil midna lama xidhiid waa ficlu maadin mabniyin cala fatx ayna alfatxa mabniyin calى fatxatin muqadaratin cala alalifi manaca min duhuuriha atacadur alifta meel xarakayn kara lama xarakayn kara meel kasta hadday ku jirto xataa kelmad mabniya hadday ku jirto oo fatxa la doonaya in la fadxiyo daraba jalasa akala shariba akhirkaa in la fadxiyaa la doonaya maxaa loo fadxin waaye ficil maadi mabni cala alfatxi buu ahaa maxaa aakhirka loo kordhigi waaye alifta darteed لأن هذه الألف لا تقبل الحركات ما أقبلsa حركaaتka marka maxaa lo odhanaya فicل ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف أما على آخره على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر الفتى نجا waxa badbaaday الفتى wiilkii muxuu noqonaya ka badbaaday faacilkii sooma فاacل marfuucu wacalaamatu rafcihi damatun ism mufrada weya mufrad sida muxamed dambaa lagu goday wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha atacdur sababta alifta lagu qadara waa taqaan xarakaadko dhan in lagu qadaray wax ka daahiraya jirina waa taqaana lamaba xarakayn kara alifta laa fatxa walaa dama walaa kasra laa taqbal alxaraka alfathan ku celiyo faacilu marfuucu wacalaamatu rafcihi damat muqadaraة calى aakhirihi manaca min duhuuriha damadii daahirta waxa diiday oo aliftaa la godo atacaduru mustaxiilnimada ay mustaxiil tahay aan la xarakaynba karay min alharaqi iyadu waa waadix min xarfu jar alharaqi sm majruuru bmin وcalaamaة jari alkasr daacat اlcaصaa daacat waxa lumay alcaصaa ushii way lunta daaca ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi daaca waa fatxi wataa taa ta'niif alcaصaa waa wixii lumay ee la waayey alcaصaa faacilu مرفوع وعلاaمة رفعه ضمة مقدرة على الألف أما على آخره منع من ظهورها التعذر naalanii waxay soo gaadhay aldaa dhib bay soo gaadhay aladaadu waa faacilkii waa wixii ku soo gaadhay ku taabtay naalanii waxay soo gaadhay waxay gaadhay oy taabtay aladaa dhib aladaa baa faacila naala waa ficil maadi niyadaasi craabkaygu inoo soo socdaa damaairta halkeeda aynu ku sugaynaa mafcuuloo kale weyan mafcuuloo kale weya haddaan sii sheego aladana waa mafcuulki aladana waa faacilki faacilun marfuucun wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha atacadub shamita bi waxa igu farxay alcida cadowga ee igu wiirsan shamita waa ficlun maadin mabniyun cala alfatxi oo badii xarfujarkii iyo damiir ay jirta jaara majruur baa la iska odhan kara laakiin icraabkoogu inoo soo socdaa insha allah alcidaa waa faacilun marfuucu wa rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha atacadi waxa isku icraaba qaybtaa afartaa miaal afar kelmadoodoo isku icraaba ku jirta miaalka koowaad waa alfata ka labaad alcasa ka saddexaad alada ka afraad alcida dhammaantood maxaa loo dhahaya craabkooga faacilun waa wada faacil mid walba jumladay ku jirto kelmad waliba faacil bay ka tahay faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha atacadiir sidaas wey najaytu اfataa wiilkii baan badbaadiyey min alari baan ka badbaadiyey aactu waan lumiyey alcaa ushi markii hore way luntay adyada aacilha way luntay iminkan anaa lumiye wey waa mafcuul aactu اlcasa manactu waxaan manciyey aladaa dhibti ayaan ka hortegay laa tushmit bi haygu wiirinin haygu farxad gelinin alcida cadam hay dhib cadowgu ku farxa wa dhib cadowgu ku farxa haygeys laa tushmit biya ama bi alcida najaytu waan badbaadiyey najaada ah, haddii taa lala wuu badbaaday najowtu eh, najowtu waan badbaaday tani waa naja jiimka la waxay noqonaysaa najaytu najaytu waa ficlun wa faacil alfata mafcuul bihi mansuub wa calaamaة nasbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlf manaca min ظuhuuriha الtacadur adactu waa ficl wa faacil alcaصى mafcuul bihi mansuub wcalaamaة nasbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlf manac min ظuhuuriha manactu ficl wa faacil waxaan manayey alأdaa mafcuul bihi mansuub haakada ilى akhiri laa tushmit bi alcida laa naahiya ama xarfu nahyin wajasmi tushmit ficlu mudaaricu majsuumu bila naahiya wacalaamatu jasmihi الsukuun الظaahir b waa jaaru wamajruur alcida mafcuul bihi mansuub laa tushmit anta wey faacilku alcida waa mafcuulki mafcuul bihi mansuub وcalaamaة nasbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlf manaca min ظuhuuriha الtacadur halkaana waxaa ku jira iyagana afar kelmadood oo isku icraab icraabkoogu waa sawa alfatى alcaصى alأdaa alcida dhammaantood maxaa la odhanaya mafcuul bihi mansuub وcalaamaة nasbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlf manaca min ظuhuuriha الtacadur radiitu waxaan ka raali noqday can ilfata wiilkii ittaka'tu waxaan cuskaday cala alcasa ushii salimtu waxaan ka badbaaday min aladaa dhibta intasartu waxaan ka guulaystay cala alcida cadowga radiitu ficlu wa faacil can xarfu jar alfatى sm majruur bcan wcalaamaة jari kasraة muqadaraة calى اlأlf manaca min dukuuriha tacadub ittakatu ficlun waa faacil waxaan cuskaday ku tiirsaday cala alcasaa calaa xarfu jar alcasaa ismun majruurun bicalaa wacalaamatu jarihi kasratu muqadaratun cala alif manaca min duhuuriha tacadub salimtu waxaa ka badbaaday ficlun wafaacil min aladaa waa la mid intasartu waxaa ka guulaystay ficlun wafaacil cala alcidaa halkana waxaa ku jirta alfata alcasa alada alcida dhammaantood waxa weyaan ismun majruurun bican bicala bimin kolba xarfu jirka ku jira wacalaamatu jarihi kasrat muqadarat cala alalifi manaca min duhuuri atacdiir halkaa maxaa ka baxay ismiga alfata iyo alcasa iyo alada iyo ciisa iyo muusa iyo ismiga maqsuudka la dha horta waa ismiga alifta u dambayso alism aladii aakhiruhu الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة يسمى مقصور مقصور اسمgaas مgciisa wa loo يaقaaن المقصور عراabkiisa عراabkiisu dhammaantii waa مqadر marka la godayo waa dm مqadرة marka la نaصbinayo waa فaتحة مqadرة marka la jarayo ama la hoos dhigayo waa كasرaة مqadرة sababta loo qadarayna waa la يقaaن raabkiisu dhammaantii waa muqadar wax ka daahira ma jira sababta loo qadarana waa la yaqaanaa waa atacadur lan alif baa u dambaysa meel kastoo alif wax lagu qadaraya ama ficil ha noqoto ama ismi ha noqoto sababtu waa tacadur tacadur oo macnihiisu yahay ma xarakoobi karto aliftu xaraka ma aqbalayso markii la godaya damadii waa muqadar lannaha laa taqbal alxaraka markii la nasbinaya fadxadii waa muqadar lannahu lama xarakayn karo markii la jarayay kasradii waa muqadar lano lama xarakayn karo mar aliftaas way reebnaanaysa alifta noocaas oo kalea ah. khulaasada wuxuu yidhi almaqsuur huwa kulu smin mucrabin aakhiruhu alifun laazimatun almaqsuuru huwa maqsuurku wuxuu yahay marka horeysa u tacriifinaya ma huwa almaqsuur kulu smin waa ismi dhammaantii ismigaasoo mucrabin mucraba ismigaasoo aakhiruhu alfun aakhirkiisuu yahay alfuu yahay aakhiruhu alfun aakhiruhu alfun aakhirkiisuu yahay alif aliftaoo laazimatun laazima kullu ismin mucrabin aakhiruhu alfun laazimatun marka marka horeysa waa inuu ismi yahay waxaa kaa baxay ficilkii iyo xarafkii ficilka marka la dhaa yakhshaa lama idha waa maqsuur alif waa u dambaysa laakiin maqsuur maaha lann ficilka maqsuur lama idha marka la dhaa xarafka calaa iyo ilaa la dhaana ama maa la idhaahdana waa maqsuur lama idha xataa hadday alifi u dambayso waa inuu ismi yahay waxaad maqsuuranaysa shardiga labaadi waxa weeye ismigu waa inuu mucrab yahay ismigu waa inuu mucrab yahay haddii uu mabni yahay ismigu lama idhaha waa maqsuur raabkii maxaligiibu leeya raabkiisa taqdiiri maaha oledumabniya waxa ka mida haada oo kale haada ama aa ismishaari ayaa ka mida waa mabni marka waxa la dha mabniya cala sukuun umala fii maxali rafcin ama fii maxali nasbin ama fii maxali jar waxay saaraysaa mucrabintu ismigii mabniga ah waa maqsuur lamaydha waa inu mucrab yahay aakhiruhu alifun ismigaasoo akhirkiisu alif yahay muxamad oo kale waa ismi waa mucrab haddana maqsuur lama idhaho lannahu akhirkiisu alif maaha muxamadun iyo saydun iyo cumaru iyo alifta oo laazimatun kelmadda ka tirsan oo laazimaysa oo aan meelna kaga hadhayn kelmad alif laazima shardiga alifta lagu tilmaamay laazimatun waxay saaraysaa maalan marka eh, eh, eh, masanihii oo kale masanihii oo kale ismigii labada ku tusay marka la idhaahdo yadaani ama rajulaani ama qalamaani marmar baa nuuntaa dambana laga tuura oo la ydhaa qalama muxamadin wa kitaaba caliyin wayada ama maala tabat yada abi lahabin yada abi lahabin yadaa abilahabi waxa w abilahab labadiisii gacmood wey yadaa marka ismigaa yadaa markaad u fiirsato maqsuur buu egyahay laakiin maaha maqsuur ismi wuu yahay mucrabna wuu yahay aakhirkiisu alif wuu yahay sida inooga muuqata yadaa laakiin aliftu laazima maaha waa alifti muanaa hadhow waxay isku bedelaysaa yadayni bay noqonaysaa marna yadaani baa la dhahaa marna yadayni baa ladhaa nuunta hadii laga tuuro yadaa iyo yaday bay noqonaysa mar rajulaani baa ladhaa marna rajulayni baa ladhaa haddii nuunta laga tuuro rajula iyo rajulay bay noqonaysa maaha alif laazima tani maqsuurku waa alif laazima oo kelmadda ka tirsan oo aan sinaba uga hadhayn alifulaaimatu waxaa kaloo iyadana alifulaaimatu intaa ku baxaysa asmaa khamsaha marka la dhiganayo uu oo kale matrolajrumiya calal wadooda dhegateen uu baa ku jirta asmaa alhamsa abuuka akhuuka xamuuka fuuka iyo uu maalin uu maalin markay godantahay wowdaasay leedahay hadday nasbisantahay waxay noqonaysaa daa maalin daa maalin daadaa waxaa ku rumoobaysa inay tahay ismi inay tahay mucrab inay aakhirkaygu ismiga aakhirkiisuu yahay alif laakiin aliftiisi laazima maaha lannu xaalatu rafciga duu weeye xaalatu nasbigana daa weeye xaalatuljarkana maxay noqotaa xaalatuljarka dii bay noqonaysaa asmaa lhamsa calaa kulli xaal ismiga maqsuurku waxa weeye kullu smin mucrabin aakhiruhu alifun laazimatu alcasaa alfata alada alcidaadi baa soo galaysa waxaa soo galaya muusa iyo ciisa muusa waa ismi mucraba akhirkiisu waa ali aliftuna waa laazima muusa ma jirto marna lagama jaro alifta lagama reebi karo kelmadday ka tirsan tahay muusa wakadalika ciisa mustafa yaxya sidaas wey alhuda alridaa tuqadaru waxaa lagu qadaraa calaa aakhiri lmaqsuuri maqsuurka aakhirkiisa xarakaat licraab icraabka xarakaatkiisii aalaau saddexdaha tuqadar waxaa lagu qadaraa calaa akhiri lmaqsuuri waxaa lagu qadaraa xarakaat lcraab baa lagu qadara xarakaat lcraab ismi baynu haynaa waa ismi ismiga xarakaat lcraabkiisu maxay ahayd waxay ahayn icraabkiisu waa saddex inuu godan yahay iyo inuu nasbisan yahay ama kordhigan yahay iyo inuu hoos dhigan yahay soo saddexa ma alrafcu wاlnasbu wاljaru wey ismi mufrada iyo inta badan ayuu inoo keenaya ama jamcu taksiir Ah, raabkiisa waa la aan marka la godayo waa dama marka la nasbinayo waa fatxa marka la jarayana waa kasar xarakaad baa la raabaya xarakaadkaasi eh, dhammaantood waa lagu adara tuqadar waxa lagu qadara cala akhir maqsuur xarakaat lcraab baa lagu qadara iraabka xarakaadkiisi damadii iyo fatxadii kasradii aalaau ee saddexdaha waa saddex xaalatu rafcigana waa dama xaalatu nasbiga waa fatxa xaalatu ljarkana waa kasar aaa kelmad saddexe afare eraab isku qaadataa ma jiro haddii ay ismi tahay jasmahay ka tegaysaa jasmuhu ficilkuu gaaryahay haddii ay ficil tahayna maxay ka tegaysaa jamka ama khafdahay ka tegaysaa saddexda kalun bay qaadanaysaa mar walba waa saddex kelmadda icraabkayga waa saddex saddexdaba waa lagu qadaraa buuri wuxuu iska sheekh iska daayay inuu ayna soo qaadin sababta loogu qadaraya sababta loogu qadaraya wuxuu is kutubta dambe yaa ku barto qofku weli waa bilow muls marka inagu waynu sheegnay sababta loogu qadaray maxaa loogu qadaraya maqsuurka icraabka o dhan waa muqadar sababta waa maxay ma sabab maa hiy alcilla waxa weeye atacadur weynayayaadana maxaa loogu qadaray aiqal tamaariinta idinkaa soo ariya soo akriya waxaan maaragsa isweydiinaynaa icraabka amilada dhammaantood meelmeel baa craabka amiladiisu biida iyo naalaniniida iyo meelo yaroo kooban baynaan weli qaadan laakiin jumlooyinka dhammaantood isku soo daya inaad soo craabtaan amilada dhammaantood waan isweydiinayna craabkooga tamaariintana ka shaqeeya icraabkana halkaa dambe waa ka kuugu qoraya maarksa namuudajkii sidii caadada ahayd iyo intii kale ku weydiinaya intaba kuugu qoraya soo akhriya waan isweydiin doonaa insha allahu tacaala sal allah waslm cala sayidina